بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الرهن هذه مدن أحكام الرهن ورهنت أحكام تيدي halkan sheekhu raximah اllahu tacaala bacdama uu ka soo baxay salamkii iyo axkaamtiisii halkan wuxuu uga hadlay rahanta iyo axkaamta ay iska leedahay rahanta wuxuu rabaa sheekhu marka hore inuu tacriifiyo oo uu xadeeyo rahan maxaa la yidhaha alrahnu rahanku luqatan min luqatin xagga luqada carabiga athubuutu sugnaasho u rahanta luqada carabiga waxaa loo yaqaanaa wax walba ee sugnaada ayaa waxaa la yidhaha rahni wa sharcan min sharcin xagga sharcigana jaclu caynin cayn yeelitaankeedii wey cayntaasoo maaliyatin ee maal loo nisbeeyey waa shay maala oo laga yeelo wahiiqatan ay mawhuuqan mid la haysanayo oo lagu kalsoonaanayo bidaynin bisababi daynin deyn sababtiisana loo sii haysanayo deynkaasoo yustawfaa deynka laga oofsanayo minhaa min tilka alwasiiqa cayntaas wasiiqadaa oo lasii haysanayo deynka laga oofsanayo cinda tacaduri wafaa'ihi wafaa'i deyni deynka oofintiisa oofintaas adkaashadeeda darteedana caynta laga oofsanayo denkii oo iyada laga jaranayo wuxuu ku yidhi sheekhu rahanka sharciga wuxuu u yaqaanaa jaclu caynin cayn yeelitaankeeda cayntaa soomaaliyatin ee maal loo nisbeeyey wahiiqatan mid la sii haysanayo laga yeelo waa faciila bimacnaa mafcuula wahiiqa waa faciila bimacnaa mafcuula cayntaasaa ah waxaa laga dhigi mid loo haysanayo bideynin bisababi daynin deyn sababtiisana loo sii haysanayo deynkaasoo yustawfaa deynka laga oofsanayo minhaa caynta xaggeeda deynka laga oofsanayo cinda tacaduri wafaa'ihi wafaa'i deyni deynka oofintiisa oofintaa adkaashadeeda darteed agteedana laga oofsanayo cayntaas wuxuu ku yidhi sheekhu xagga sharciga rahan waxaa la yidhaha qofkan dayn ayuu kaa qaatay deynkii markuu kaa qaatay tusaale ahaan boqol dollar uu kaa qaatay oo deyna markaasaad waxaad leedahay shay cayn ahoo maala ah oo deynka haddaad isiin weyso shaygaas aan u qaato denkii isii aad leedaha oo ken markaasuu wuxuu kuu keenaa moobilkiisa ama gaarigiisuu kuu keeni uu leeyaha sii hayso haddaan deynkaaga kuu keeni waayo cayntaa ka oofso deynkii cayntaas ka oofso kaasaa marka waxaa la yidhaha rahan sharcigu u yaqaan rahanta marka waxay ka mid tahay eh, wahaa'iqda oo yacni xuquuqda qofku markuu xaq ka maqan yahay sharcigu wuxuu u sameeyey wasaa'iq ah oo uu qofku ku kalsoonaan karo wasaa'iqdaa saddexdaa waa shahaada iyo rahan iyo damaan waxaa la yidhaha waa wasaa'iqda saddexda ah oo sharcigu ugu tala galay qofka saaxibulxaqa inuu kalsooni ka dhigto waa shahaadada markhaatiga markhaati muxuu sharcigu u sameeyey kalsooni darteed rahantana muxuu sharcigu u jideeyey kalsooni qofkii deynka laga qaatay inuu ku kalsoonaado damaankana muxuu sharcigu u sameeyey shayga qofku markuu leeyahay anaa damiinka ah qofkaas wuxuu sharcigu u sameeyey kalsooni qofkii xaqa iska lahaa uu ku kalsoonaanayo marka waxyaalaha sharcigu wasaa'iqda uu sameeyey oo kalsoonida uu qofka saaxibulxaqa ah uu sharcigu u sameeyey waa saddexdaa waa shahaada iyo rahan iyo damaan rahantu waxay kale ka sugnaatay nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xadiiskii bukhaari iyo muslim iyo keyrkooduba ay warinayeen waxaa sugnaaday tuwafiya rasuulullah rasuulka ilaahay in la oofsaday salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi wa dircuhu marhuunatun cinda abi shaxmin alyahuudiy nin yahuudiy oo la dhihi jiray abi shaxmi isagoo nabigu salى اllahu عalayه wasalam diricii iyo uu ku dagaalami jiray waa yacni dirac waa shay hub camal ah oo hubka looga gaashaamanay hubkaa gaashaan laysaga dhigayaa fallaarta iyo seefta iyo waxyaalahaas inay kugu soo dhacaan ayuu kaa difaacaya caburbereedaa caburbereedkii nebigu salى اllahu عalيه wasalam isagoo rahan uu u haysto nin yahuudi oo la dhihi jiray abishaxmi fii ثalaaثiina saacan min shaciirin soddon suus uu nabigu ka deynsaday salى اllahu عalيه wasalam oo qamadi ah ninkaa yahuudiga ah yahuudigii marka wuxuu yidhi waxaan sii haysto ilaa ma yaqaano nuurka iyo barakaadka iyo khayrka nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi marka yahuudigii maadaama soddon suus oo qamadiga aada iga qaadatay waxaan sii haysto ii keen nabigu wuxuu u keenay salى اllahu عalيه wasalam caburbereedkiisii marka rahantu sidaas ayay uga sugnaatay nabigana salى اllahu wasalam wbaaraka calayh arkaanu rahni haadihi tani arkaanu rahni waa tiirarka rahanta <coughs> halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo rahantu tiirarka lagama maarmaanka ah oo ay ku taagan tahay arkaanu rahni rahanta tiirarkeedii arbacatun afar shay marhuunun shaygii la rahan dhigayay waa alaabtii aad dhehaysay sii hayso haddaan denkii kuu keeni waayo alaabtan iibso wa marhuunun shay la rahan dhigay bihi bisababihi iyo shaygii sababtiisaba loo rahan dhigayoo rahanta keentay marunbihigaas muxuu yahay waa deynkii deynkii wa caaqidaani iyo laba shaksi oo heshiis galay labada qof oo heshiiska galay wahumaa labada shaksi oo heshiiska galay alraahinu ninka rahanta keenay iyo walmurtahinu ninka rahanta qaatay labadaasna waxaa la yidhaha caaqidaan raahinka waa ninka rahanka meesha keenay oo deynka lagu leeyahay walmurtahinu midka rahanta qaatay oo qofkii deynka laga qaatay ah iyo wasiiqatun hadalkii oo labadooda dhex maray arkaantaas afarta ah ayay ku taagan tahay rahantu waa marhuun marhuunu bihi caaqidaan iyo siiqu shuruud lmarhuuni haadihi middani shuruudu lmarhuuni waa shaygii la rahan dhigay shuruuddiisii mid walba ee arkaanta afarta ka mid a wuxuu sharcigu u sameeyey shuruud gaara marhuumku wuxuu leeyahay shuruud u gaara marhuunu bihigu wuxuu leeyahay shuruud labada shaksiyo heshiiska wadagelayana waxay leeyihiin shuruud u gaara hadda wuxuu soo hormariyey sheekhu marhuumka shuruuddiisii marhuumkuna wuxuu ahaa alaabtii la sii haysanayay alaabtaa shuruuddeeda shuruudu lmarhuuni shayga la rahan dhigayo shuruuddiisii itnaani labawo shayga qofka aada leedahay sii hayso oo haddaan deynkii kuu keeni waayo shaygan iska qaado shaygaasi laba shardi ayuu iska leeyahy an yakuuna shaygaasi waa inuu ahaado cayna shaygaasi waa inuu noqdo shay cayna waa inuu noqdo shay caynahoo daatalahoo la arki karo waa inuu shaygu noqdo maxaa baxay waxaa baxay wax aan la arkaynin haddaad qoftii aad tidhaaho rahan u qaado oo tusaale ahaan qof aad waxaad ka daynsatay boqol dollar markaasu wuxuu ku yidhi rahan ii ken markaasaad tidhi deynka aan hebel ku leeyahay rahan u qaado haddii deynkii wax la arkayo oo caynahoo meeshii yaallo qofku kalsooni buuxa uu ku qabi karo ma ahan idan marka deyn kale deyn kale rahan loogama dhigi karo deynkii deyn kale rahan loogama dhigi karo marka waa inuu cayn yahay wax caynahoo la arki karo waa inuu yahay wa an yasixa baycuhu shaygaas marhuunkaa beeciisuna waa inuu ansaxayo shuruudihii beeca waa inuu shaygu oofsado shuruudaha beeca maxaa ka mid ahaa an yakuuna daahiran wa an yakuuna muntafacan bihi waa inuu shaygu shay daahirayo wax nijaaso ey iyo waxyaalahaas oo kale haddaad tiraa qofkii sii hayso ma ansaxayo ama waxaan ba nafci lahayn sigaar oo kalead meesha u dhigtaa tiri sigaarkan sii hayso ma ansaxayo se leanno beeciisu ma ansaxayno leanno beeciisu mama ansaxayno dee wax nafci leh oo la taaban karo maaha bal darar uu leeyahay iyo dhib wa an yasixa baycuhu shaygaasna beeciisu waa inuu ansaxay shuruudu lmarhuuni bihi haadihi tani shuruudulmarhuuni shaygii la rahan dhigtay bihi bisababihi shaygii sababtiisaba loo rahan dhigtay shuruuddiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadli shayga keenaba sababta rahanta waa denkii shaygaa shuruudda uu iska leeyahay shuruudulmarhuuni bihi bisababihi shayga sababtiisa loo rahan dhigay shuruuddiisii arbacatun afar w kownuhu shayga ahaanshadiisaw daynan waa inuu dayn noqdo waxa horta sababta rahanta keenay waa inuu noqdo wax dayna waa inuu noqdo shardi wa kownuhu ahaanshadiisa way marhuunu bihiga macluuman shay la og yahay waa inuu yahay lilcaaqidayn labada shaksiyo heshiiska gelaya waa inay shaygaas deynkaa isla og yihiin oo maxay og yihiin qadran min qadrin xagga qadarka deynku la egyahay iyo wasifatan min sifa xagga tilmaanta deynka labadooduba waa inay og yihiin deynkaas oo ninkan lagu leeyahay labadooduba waa inay og yihiin qadarka uu la eg yahay iyo tilmaantiisa waxay tahay deynka tilmaantiisii wa kownuhu shaygaas marhuunu bihiga ahaanshadiisa haabitan deynan deyn inuu noqdo deynkaasoo haabitan ee sugan dayn sugan waa inuu yahay amaa hadduu yahay waxaan haabit ahayn haabit maxaa loola jeedaa ay mawjuuda saasuu kugu fasiray taqriirka yarkaa hoose wa kownuhu ahaanshadiisa weeye shayga marhuunu bihiga haabitan ay mawjuuda horta wax wax jira oo mawjuuda waa inay noqdaan dayn mawjuuda waa inu dayn mawjuuda maxaa maxaa baxay falaa yasixu bimaa sayahbutu wax hadda ka bacdi sugnaan doona rahan looma dhigi karo kaas wax hadda ka bacdi sugnaan doona ka nafaqati zawjati fi lqadi waa islaanta xaaskaaga berri biilka ay kugu yeelan doonto islaantaa waxay tiri berida soo socota soo biil kuguma lihi biilkii rahantiisii kan waa biil aan la gaarin de oo berri ah ma ansaxayo kaas wax mawjuudoo jiraba ma ahana deenkaagu berri inaan dhiman doonana lama ogo biri in aan bil laygu yeelan doonin ayaaba laga yaaba aan iska dhintaba oo takliifka dhan ba aan ka baxday mawjuudka dhanba taasaa dhici karta marka waxaan mawjuud ahaynba rahan lama dhigi karo wa kownuhu ahaanshadiisa way deynka haddana laaziman deyn laasima waa inuu yahay ow amase aayilan deyn u socda ila lusuumi binafsihi laasimid mid u socda mustaqbalka waa inuu yahay binafsihi naftiisa laasim inuu ku noqdo u socda waa inuu hadda laasim yahay ama waa inuu yahay wax laasim no laasim noqon doona inuu yahay shardiga wax laasim la yidhi maxaa baxay haddii deynkiiba deyn laasima uusan ahayn isagana in rahan loo raadiyo ma ansaxayso tusaale ahaan waxaa ka mid a jucaaladii jucaaladii oo kale jucaaladii oo kale inuu qofku yidhaaho rahan io ken ma ansaxayso jucaalada waxaa loola jeedaa tusaale ahaan waa qofaa tiri man radda baciiri falahu miatu diinaar man radda baciiri falahu mi-atu dinaar neefkaygii geelahaa qofkii ii keena neef geelayaa iga lumay oo iga maqane boqol diinaaran siina markaasaa qofaa kuu yimid wuxuu yidhi boqolka dinaar anaa neefkii geela raadinaye rahankeen rahankeen de wixii wax laasima maba ahan deynka hadda ad igu leedahay laasim goor buu noqonaa bacd alfaraq min alcamal shaqadii markaad dhamaysato markaasuu laazim igu yahay laakiin wixii laazim hadda iguma aha boqol dinaar horta shaqee shaqadii qabo qabla alfaraaq min alcamal muxuu noqonaa gayra laazim wax laazima maa wa kownuhu laaziman ow aayilan ama mid u socda ila lusuumi laazimid u socda binafsihi naftiisana uu ku laazimo maxaa baxay sidaas oo kale hadduu yahay shaygu shay aan hadda aan laazim ahayn laakiin beri laasim noqon doona hadda laasim ma aha laakiin laasimkii dariiqiisii ku socdaa rahan waa loo dhigi karaa maxaa ka mid a ah? kathamani fii muddat اlkhiyaar lacagtii wax lagu kala iibsaday oo laakiin baacii weli dhinac uusan u dhicin oo muddadii khiyaarka ku jira tusaale ahaan qofkani dharuu kaa iibsaday dharkii markuu kaa iibsaday wuxuu ku yidhi waxaan kugu leeyahay oo maradan kaaga iibiyey boqol dollar khiyaaraadna leedahay adna khiyaaraad leedahay saddex maalmood saddex maalmood gudahoodii adna waa iska soo celin kartaa shayga adna saddex maalmood gudahooda beeci dhammaayba waa fasakhi karaa lacagtaas marka muddatulkhiyaar ku jirta oo deynka ah qofku wuu ku dhihi karaa rahankan soo maradii boqol dollar oo deyna igama iibsan beeciina weli dhinac uma dhicin muddatulkhiyaar uu ku jira rahan iyo kan wuu ku dhihi karaa haddee beeciiba dhinac uma dhicin oo aniguna waan fasakhi karaa adna waad fasakhi kartaa ma dhehaysid leanno beecii muddatulkhiyaar intuu ku jiro laazim ma aha laakiin laazima usii socda beeci haddii laysla ogolaado muxuu noqonaa oo qofkiina uu yidhi anugu beeci kama baxayo kana uu yidhah kama baxayo muxuu u socdaa inuu laazim noqdo oo lagu kala baxo saasuu noqon marka waa lacag oo laazim luzuum u socota shuruud الraahini wاlmurtahini halkaasna wuxuu uga baxay sheekhu shuruudulmarhuuni bihi marhuunu bihigii shuruuddiisii iyo shuruudulmarhuun labadaasuu ka baxay shuruudu raahini walmurtahin labadaa shuruudood haadihii tani shuruudu raahini qofkii rahanta dhigayay iyo walmurtahini kii rahanta qaadanayay shuruuddoodii murtahinka midka ta'da leh waa midka rahanta gacanta ku haya oo deynka laga qabo ta ku dheef leh ay culimmadu dhihi jireen murtahinka culamadu markay dadka wax fahamsiinayaan fiqiga noo akhrin jira waxna fahamsiinaye ta ku dheefla la yihaaha dhihi jira ta ku dheefla ta ku dheefla maxaa loo yani midka ta'da leh waa midka dheefta heesto raanta gacanta ku heesta gacanta dheefta heesta marka farqiga saasaa u dhexeeya raahin waa ninkii isaga deynka lagu lahaa oo rahanta keenay murtahinna ta ku dheefla la yidhaha ta ku dheefla ta ku dheefla waxa loo yani dheefta dhanba gacanta ku haynaya rahanta taas shuruudu raahini walmurtahin raahinka iyo murtahinka shuruuddoodii ihnaani labaw qofka rahanta meesha keenay iyo qofka rahanta gacanta ku haynaya labadoodaba waxaa loo shardinaa mid walba laba shardi waa inuu ka soo baxo alikhtiyaar ikhtiyaara shardi mid walba khiyaarkiisa kan ninkan rahanta dhigayana waa inaan lagu khasbin waa inaan lagu ijbaarin oo rahan dhig ama dii kale waa lagu dili waa inaan la dhihin ninkan rahanta qaadanayana qaadashada rahanta waa inuu ikhtiyaarkiis ikhtiyaarkiis waa inu waahliyatu tabaruci samafal u ahal noqoshadeediina waa shardi samafal u ahal noqoshadeediina waa shardi waxaa kaloo shardiya qofku qof wax sadaqaysan kara oo samafal bixin kara oo inuu samafal iyo sadaqo bixiyo ahal u ah waa inuu yahay waxaa jira dadaan ahal u ahaynba sadaqo iyo tabaruc sadaqo iyo tabaruc qof aan ahal u ahayn ayaa jira maxaa ka mid a majnuunkii iyo sabigii sakiirkii iyo majnuunkii iyo lawa dad maxjuuru calayhi ah oo sharcigu waxa yaraad uu ku soo rogay dadkaas iyagu ahlu tabaruc ma aha ahlu tabaruc ma aha iyaguna marka rahan ma dhigi karaan rahanna ma qaadan karaan qofkii weligood ahay oo iyagana mas-uulka ahaa iyaguna oo maalka sakiirka iyo qofka waalan maalkiisa mas-uulka ka ahaa iyaguna rahan ma dhigi karaan xoolahoodi xoolahoodii rahan uma dhigi karaan ilaa daruura inay timaado maahan wa ahliyatu tabaruci samafal u ahal noqoshadoodiina waa shardi fakharaja aلsabiyu wاlmajnuun waxaa meesha ku baxay siqiir iyo qof waalan shuruudu siiqati الrahni haadihi tani shuruudu siiqati الrahni waa rahanta siiqadeedii siiqadaa shuruuddeedii siiqada waxaa loola jeedaa waa hadalka dhex maray waa alkalaam alladii yaduur bayna araahin walmurtahin raahinka iyo murtahinka hadalka dhex maraya siiqa ley siiqadaas marka shuruuday leeda shuruudu siiqati rahn rahanka siiqadiisa siiqadaa shuruuddeedii hiya siiqadaasi shuruudu siiqati اlbeyc siiqatulbeyca shuruuddeedii iyo kale siiqatulbeyc shuruuddii faraha badneed aan ku soo marnay ayaa loo shardin iyadana nidaamkii oo kale ayaa loo shardin dhammaan shuruuddii aan xag ku soo qaadan suuratu rahni haadihii tani suuratu rahni waa muuqaalka rahanta markuu shuruudihii iyo rahantii axkaamtii kulli sheekhu kuu soo sheegay qaabka yacni wax loo rahan dhigto iyo siiqada la isticmaalaya habka sharciga ee lagu hadlo qofka rahanta dhigaya suuratu rahni rahanka suuradiisii iyo muuqaalkiisii an yakuuna lizaydin zayd waa inuu u ahaado calaa camrin nin camar la yidhaha dushiisa alfu dinaari kun dinaar oo dayna waa inuu u ahaado daynan xaaluu yahay kunkaas dinaar mid deyna deynkaasoo laazima ee laazima kun dinaar oo dayna uu ku leeyahay zaydaa deynka iskale camaruuna ku leeyahay fayaquulu camrun camara lizaydin zayd wuxuu ku leeyahay rahantuka waxaan kuu rahan dhigay daariid gurigayga sii hayso oo rahan u sii hayso bilalfi bisabab اlalfi kunkii sababtiisa aan gurigayga rahan kaaga dhig alladii kunkaasoo laka adiga kuu sugnaado calaya dushayda iyuu kaa sugnaado fayaquulu zaydun zaydna wuxuu leeyaha qabiltu siiqada saasaa la rabaa marka qaabka siiqada ay u dhacayso rahantooda qabiltu waa aqbalay uu leeyahy alqardu haadihi midani axkaamu اlqardi waa axkaamtii deynka iyo amaahashada halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay diyuunta la kala qaadanayo iyo sharcigu waxa uu ka jideeyey shuruudaha yacni deynka lagu kala qaadanayo alqardu qardigu luqatan min luqa xagga luqada carabiga alqadcu goynu qardi goyn xagga luqada carabiga wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tamliiku shayi shayga milkisiintiisii wy waa in qof aada shay milki siiso oo tiraa shaygaas qaado biraddi bedelihi maca raddi bedelihi bedeli shay shaygaa bedelkiisa bedelkaasi oo celintiisa micigiisana shay qofka lagu milki siiyo isagoo dhahayso shaygaas hadhow ii soo celi bedelkiisa boqol dollaraan ku siiyey qaado laakiin boqolkan hadhow ii soo celi bedelkiisa kaasaa waxaa la yidhaha qardi xagga sharciga arkaanu اlqardi haadihi tani arkaanu اlqardi waa tiirarka deynka tiirarka ama qaadashada deynka uu ku dhisan yahay arkaanu اlqardi deynka tiirarkiisii arbacatun afar muqrid qof wax deymiyey wa muqtarid kii deynka qaatay ta ku dheeflihii way asna murteynkii oo kale wa muqtarid kii deynka qaatay ومqرd maalkii la deymiyey waa maalka uu qaadanay boqolka dolar maalkii wasiiqatun hadalkii dhex marayay labadooda wasiiqadii ay isticmaalayeen arkaanta qardi marka afartaasuu ku taagan yahay qardiga muqrid muqtarid muqrad iyo siiqu afartaasu shuruud اlmuqridi mid walba shuruudu sharcigu u sameeyey haadihi tani shuruud اlmuqridi qofkii wax deyminayay shuruuddiisii qofka qof wax deymin kara shuruudaha uu leeyay shuruudulmuqridi kii wax deyminaya shuruuddiisa inaani laba wey alikhtiyaar ikhtiyaara shardi ah qofka haddii la khasbo oo la yidhaah khasab qofkan wax ku deymi ma ansaxayo qardigaas qardi sharci ah markaa noqon maayo wa ahliyatu tabaruci samafal oo ahl noqoshadoodii fii maa shay dhexdiisana uu ahal ugu yahay inuu ku samafalo shaygaasoo yuqriduhu shayga uu amaahinayo shayga qofka uu deyninayana waa in sharciga uu u baneeyey inuu lacag la sadaqaysto lacag hadduu sadaqaysan lahaa shayga qofka uu amaahinayo waa inuu ahal u yahay inuu ku samafalo iska sadaqaysto qof sadaqo la bixi kara waa inuu qofku yahay qof sadaqo la bixi kara la yidhi maxaa baxay waxaa baxay assabiyu wاlmajnuun qof saqiira ama qof waalan dadkaas iyagu deyn ayagu ma samayn karaan oo qof kale ayagu deyn ma bixin karaan waxaa kaloo sidaas oo kale aan bannaanayn dadkii mas-uulka ka ahaa oo xoolahooda hayay waa weliyu sabi iyo weliyu weliyulmajnuun qof waalan qofkii xoolihiisa mas-uul ka ahaa qof waalan xoolihiisii qof kale ma deymin kartid saqiir ama dad agoon ah oo xoolihiisii gacanta aada ku hayso agoon xoolahoodii qof kale ma deymin kartid xoolo agoomeed oo yacni gacantaadii ammaano ku ah qof kale ma deymin kartid ahliyatu tabaruc leanna waxaa weye amaad sadaqayn kartaa un xoolo agoomeed ahliyatu tabaruca shardi ma sadaqayn kartid haddaadan sadaqayn karin deynkiina waa sidaas oo kale wey qofna ma deymin kartid shuruudu lmuqtaridi haadihi tani shuruudu lmuqtarid kii amaahda qaadanayo deynka qaadanayo shuruuddiisii halkana sheekhu wuxuu ka hadlay qofka deynka qaadanaya shuruuddiisa shuruud اlmuqtaridi qofka deynka qaadanaya shuruuddiisa itnaani laba way alikhtiyaar doorasho waa inuu ikhtiyaarkiisa ku qaato deynka khasab deyn ku qaado ma ansaxayo wa ahliyat اlmucaamalati la dhaqmidda uu dadka la mucaamaloodo oo uu la dhaqmo beec iyo shira iyo uu kula mucaamaloodo dadka uu ahal noqoshadeediina waa shardi qof dadka beec iyo tijaaro kula mucaamaloon kara waa inuu qofku yahay بأn يkuuna baaلغا caaqiلa غayra maxjuurin عalيه saasaa loola jeeda waa inuu qaangaar yahay waa inuu caqli leeyahay qof sharcigu xayiraad ku soo rogay waa inu inuusan ahayn waxaa shardiga marka qofku qof qaangaar ah oo maxjuuru calayhi aan ahaynoo yacni maalan hadduu saqiir yahay oo kale ayaa meesha ku baxay waxa baxay hadduu waalan yahay isaguna sidaas oo kale muqtarid ma noqon karaan labadaas dayn ma qaadan karaan shardulmuqradi kii lays amaahinayo laysdeyminayo shardigiisa waa maalkii naftiisa maalka laysdeyminayo shardi uu leeyahay shardulmuqradi maalka laysdeyminayo shardigiisa an yasixa fiihi maalka dhexdiisa waa inuu ku ansixi karo asalamu ay baycu salami beecii la dhihi jiray baycu salam waa inuu ku ansixi karo waa shardi baycusalamku wuxuu ku ansixi karo inuu yahay shardigu baycusalam la yihi wuxuu ku ansixi karo maxaa baycusalamka ka mid a ah? shuruuddii beyca waa loo shardin jiray shuruud kaleo isagana khaasna waa jiray oo casharkeena shalay aanu ku soo qaadan wixii salamku uusan ku ansixaynin deynkuna kuma ansaxayo shuruudu siiqati اlqardi haadihi tani shuruudu siiqati اlqardi amaah qaadashada siiqadeedii siiqadaa shuruuddeedii qofka deynka qaadanaya iyo kan laga qaadanayo siiqada ay ku wada hadlayaan shuruudda sharcigu uu xiray shuruudu siiqati اlqardi deyn qaadashada siiqadeedii siiqadaa shuruuddeedii hiya siiqadaasi hiya shuruuddaasi shuruudu siiqati اlbayci ka shuruudi siiqati اlbeyc siiqadii beeca shuruuddeedii oo kale xataa muwaafaqati اlqabuul liijaab waa laysu shardina ilaa shuruudda beeca maxaa ka mid ahaa qabuulka iyo iijaabku inay isleeyihiin oo iswaafaqaan dayn kale waa sidoo kale qabuulka iyo ijaabka waa inay iswaafaqaan isaga qofkii hadduu yidhaaho yani anigu waxaan ku deymiyey boqol doolaraan ku deymiyey ee u yidhaah isaguna konton doolaraan deynka ku aqbal ma ansaxay waa inay islahadaan qofka labada qof waxay ku hadlayaan konton doolaraan ku deymiyey ana konton doolaraan kaa qaaton ku aqbalay waa in sidaa isku iswaafaqdo shardigu waa sidii beeca shuruuddiisa aanu ku soo qaadanay suuraة اlqardi haadihi tani suuraة اlqardi waa muuqaalka deyminta qaabka siiqada qofka wax loo deyminayo iyo qaabka wax loo deyn qaato oo sharcigu uu u shardiyey suuraة اlqardi deyn qaadashada suuradeedii an yaquula زaydu licamrin zayd waa inuu camar uu ku yidhaaho aqraltuka waxaan ku deymiyey haada dinaara dinaarkaanaan ku deymiyey wayaquulu camru camarna wuxuu leeyahay qabiltu waan aqbalay saasuu leeyay alxajru haadihi tani axkaamu اlxajri waa axkaamta xayiraadda xayiraadda qofka maalkiisii lagu soo rogayo oo qaaliga ama dowladdu ay ku soo rogaysoy leedahay maalkaagii beec iyo tijaaro iyo ganacsi iyo kuma samayn kartid xayiraaddaas axkaamteedu alxajru xajrigu luqatan min luqatin xagga luqada almancu diidisu xagga luqada carabiga xajri waxaa la yidhaha in wax la diido wa sharcan min sharcin xagga sharcigana almancu diidis wey min tasarufin tasaruf in la diidayo mucaamalo tasarufkaasoo khaasin ee khaasa bisababin sabab darteedna loo diido sababkaasoo khaasin khaasa xajriga sharcigu wuxuu u yaqaan qofka tasaruf gaara in laga joojiyo haddee tasaruf oo dhan laga joojin maayo waa beeci shirihii ganacsigii waxaasaa qofka laga jooji ee tasaruf oo dhan laga joojimayo qofka waa iska cibaadaysan kara qofka waa cibaadaysanaa waa guursanaa tasarufaadkaasoo kale u bannaan yihin waxaa laga joojinayo waa beecii iyo tijaaradii waxaa la midkaa almancu diidis wey min tasarufin tasaruf laysku diido tasarufkaasoo khaasin khaasa bisababin khaasina lagu diiday sabab khaas sabab khaas maxaa loola jeedaa asbaabtoo dhan dadka tasaruf looguma joojiye waa qofkii inuu ama waalan yahay ama inuu saqiir yahay ama in deynkii iyo xoolihiisii deynkuba uu batay deynka lagu leeyahay oo muflis uu yahay waa asbaabta soo socoto anwaacu اlxajri haadihi tani anwaacu اlxajri tani waa xayiraadda noocyadeedii xayiraadda dhowr noocay u qaybsatay anwaacu اlxajri xayiraadda noocyadeedii isnaani laba wey labay u qaybsamayaan xayiraadda anwaacdeeda xagga sharciga maa ayo ladii kii weeye shurica huwa maaga loo jideeyey limaslaxati اlmaxjuuri calayh shaksiga la xayirayo shaksiga dushiisa la xayirayo maslaxaddiisa maslaxaddaa darteed loo jideeyey waa xayiraad asaga loogu danaynayo taasi waa nooc xayiraad asaga loogu danaynayo oo laleeyahay asaga maslaxaddiisii ayaa loo yeel maxaa ka mid a xajru safiiha ka mida qofkii iska safiiha ahaa safiiha waxaa weeye waa man laa yasluxu lidiinihi walimaalihi qof aan diintiina ku toosnayn maalkiina aan ku toosnayn oo maalkii haddii gacanta loo geliyo waxyaalo asaga dhibayuuba kusoo iibsanaa ama yacni waa qof la khayaanayo wixii hal dollar joogay ayaa haddii la yidhaha labaatan dollar uu joogaa waa iska dhiibaa iska safiihu oo maalkiisiiba yani wax qiimo ah maalku ugu fadhimo kaas marka isaga sharcigu wuxuu amray in xayiraad lagu soo ribo qofkaa safiiha sababta maalkiisa loo xayirayana maxay ta limaslaxati nafsi isagaa loogu danay maslaxada naftiisa ayaa loogu danay waxaa sidaasoo kale ka mid ah maa shurica limaslaxati اlmaxjuuri calayhi waxaa ka mid ah sabigii saqiirkii sakiirku isagana xayiraada lagu ridiyo maalkiisii ma sadaqayn karo beec iyo ganacsi kuma geli karo maxaa loo xayiraya isagaa loogu danayna limaslaxati nafsihi wa taxtahu noocan waa taxta maa shurica limaslaxati اlmaxjuuri calayh noocan loo jideeyey maslaxa qofka loogu danaynayo afraadu qaybo badan ayaa hoostiisa gelay qaybo badan ayaa hoostiisa gelay wamaa ladii kii weeye qeybta labaad shurica huwa maaga la jideeyey limaslaxati hayrihi shaksiga gayrkiis maslaxadiisa dartiis loo jideeyey wa taxtahu noocan hoostiisa isagana afraadun qaybo badan ayaa isagana hoostiisa gelayso qaybta labaad ee xayiraadda waa qayb loo jideeyey limaslaxati nafsihi ma ahane limaslaxati hayrihi dad kale ayaa loogu danayna oo kaasina maxaa ka mid a waa xajrulmuflis qofkii deynkiisii uu maalkiisiiba ka batay hantidiisa iyo hantida asaga lagu leeyahay hantida deynka ahaa badan qofkaa sharcigu wuxuu qabaa qaadi sharciyo hadduu meesha ka jiro in laga joojiyo beec iyo tijaaro iyo tasarufaadka oo dhan laga joojiyo sababta looga jeejinayana limaslaxati nafsihi ma ahane waa limaslaxati gayrihi dadka deynka ku lahaa loo danayna oo laleeyahay intaan yartaa intuusan kala baabiin xoolahan yarkaa bal xoolahan yarkaa idinku waxaa laleeyahay han laydin siiyo intuu asagu intaan yartaa baabi'in lahaa guryihiisiyaa loo xaraashaa dadkii deynka asaga ku lahaa xoolihii u joogayaa loo xaraashaa waa limaslaxati hayrihi marka waxaa qofkaa loo xayiray dad kalea loogu danaymo wamaa iladii kii weeye shurica huwa loo jideeyey limaslaxati hayrihi hayrkii maslaxadiisa loogu jideeyey wa noocan hoostiisana afraadun qaybo badan ayaa isagana ku jira fa min afraadi اlawali noocii hore qaybihiisa waxaa ka mid a noocii hore muxuu ahaa un kusoo sheegnay maa shurica limaslaxati اlmaxjuuri calayh waa qofkii asaga loo danaynayo oo waxa sharcigu uga joojiyey tasarufka maalka asagaa loo danaynayo kaas hore qaybihiisa waxaa ka mid a alxajru xayiraad fil maali maalkii dhexdiisii la xayiray xayiraaddaasoo cala safiihi kii safiiha dushiisa ahaatay qofkii safiiha ahaa safiiha waxaa weeye waa man laa yasluxu lidiinihi walimaalihi qof aan diintana ku fiicnayn maalna aan ku fiicnayn dabaal camal iska ah waa kii dabaalka ahaa iska caqliga fududaa wa huwa safiiha midkaa safiiha ah oo isaga maslaxaddiisa loo yeelayo almubadiru waa midka ku badraama limaalihi maalkiisa isaga badraamayo waa ninka maalkiisa isaga badraamayo aan maalkiisii wax qiimaa iyo wax maslaxada iyo aan u fiirinayn wax maslaxada u fiirina wax hataa naftiisii darar iyo dhibaato usoo jiiday uu kusoo iibsanaa maalkiisi meeshii la rabay inuu ka fekero war maslaxadaada maslaxo ku ah maalka ku iibso wax naftiisii darar oo dhibaya uu maalkiisii kusoo iibsana waa kii khamrada ku cabayay oo kale maalkiisii uu khamro kusoo iibsanaa maalkiisii uu jaad ku iibsanaa maalkiisi uu sigaar ku iibsanaa ka maxaa la yidhaha safiiha sharcigu yaqaan dadka noocaas oo kale dowlad sharciga hadday jiri lahayd waa la xayiraada lagu soo rogi lahaa maalkooda dhan waa laga xayiri lahaa biilkooda bis alla sii lahaa waxay maalintaa quutulyoomka iyo bishaan bis ka badan lama siiyo jur calayhim wahuwa shaksigaasi almubadir waa midka ku badraamaya limaalihi maalkiisi isaga badraamayo aan maalkiisii ixtiraamaynin wa min afraadi الthaani nooca labaad qaybihiisa waxaa ka mid a ah. nooca labaad wuxuu ahaa maa shurica limaslaxati gayri oo waa nooc yani xayiraadda loogu soo rogayo dad kalaa loo danayne isaga loo danayn kaas waxaa ka mid a ah qeybta labaad alxajru xayiraad xayiraaddaasoo cala calalmuflisi kii daymaabay korkiisa ahaatay nin daynkii ka batay oo la xayirayo fii acyaani maalihi maalkiisa daatooyinkiisana laga xayirayo xoolaha guri yacni daate ahaantiis maalka ama akoonka ugu jira ama kuwa nool oo xoolaha geelaya ariga ayaa xayiraad looga soo rogay kaas marka deynka yacnii deynka uu ka batay isaga sababta loo xayirayo waxa weeye waa limaslaxati hayrihi dad kale loo danayna isaga ma aha wa huwa qofkan mufliska ah oo laleeyahay qofkan deymaabay sharcan min sharcin xagga sharciga man shaksi weeye shaksigaasoo zaada daynuhu deynkiisii uu ka batay deynkaasoo alxaalu ee xaaladan hadda lagu leeyahay deynka xaaloobay oo hadda lagu leeyahay deynkaasoo allaasimu ee isaga laasimka ku ah deynkaasoo liaadamiyin bini aadamka u sugnaaday ayaa calaa maalihi maalkiisiiba ka batay deyn xaalaha hadda loo taagan yahay dayn mu-ajala qofka looma xayiro alxaalu la yidhi maxaa baxay daynaan la gaarin oo laleeyahay ramadaanka soo socdaa yani iska keen ramadaanka iyadoon la gaarin hadda la xayiri maayo qofka waxa qofka loo xayirayo maxay yihiin dayn xaallo ah oo waktigiisii la gaaray oo hadda loo taagayo wa huwa qofkan mufliska sharcan min sharcin xagga sharciga man shaksigu shaksigaasoo zaada daynuhu deynkiisu uu ka batay deynkaasoo alxaalo ee xaaladaa hadda loo taagan yahay deynkaasoo allaasimu ee laasimka allaasimu la yidhi maxaa baxay din aan laasim ba ahay dinka laasimka matala maxaa ka mid a ah ka nujuum اlkitaaba nujuum اlkitaaba waxaa loola jeedaa addoon la kitaabeeyo sayidkiisa ku yidhi kun doolar haddaad keento waan ku xorayn maxaa lagu leeyahay addoonkaas daynaa lagu leeyahay oo kun doolar haddaad keento waa ku xoraynahad addoonkaas ma waxaa loo xayiray qofkaas lacagaa lagu leeyahay oo sayidkaagu kuu diray ma loo xayiray leanno lacagta isaga lagu leeyahay laasim ma aha laazim ma aha waxaysan laazim ahayn wuu fasakhi karaa hadduu doono oo muxuu dhihi rabaa addoonnimadeeda rabaa maxaad lacag igu yeelanaya lacag maxaad igu yeelanaya weligay wax lacaga kuu keeni maayo iskala kaa jooga addoonnimadeeda iska raba marka waxaasi ma ahan yani deyn laazima ma aha waa deyn qofku wuxuu fasakhi kara wey marka maxaa shardigaa deynka qofka loo xayirayo inuu xaalo yahay inuu laasim yahay deynkaasoo liaadamiyin ruux bini aadama u sugnaaday liaadamiyin la yidhi maxaa baxay deynullaahi deynka ilaahay qofka loo xayir maayo oo maalkiisa xayiraad loogu rogi maayo maalan zaka lagu leeyahay ee qofkii zaka haddii lagu leeyahay waa deynullaahi waa deyn ilaahay uu leeyahay ama kafaara gudaa lagu leeyahay base hadda ka hor kafaara gudan ayaa lagu leeyahay ma la dhahayo qofkan zaka haddii lagu leeyahay ganacsigiisa dhan iyo ha la joojiyo xayiraad ha lagu rogo ma la dhahayo deynullaahi qofku maxjuur caleyh kuma noqdo laakiin daynulaadami eh, ayaa qofka loo xayiraa oo xayiraad looga rogaa daynkaasoo laadamiya aadami u sugnaaday calaa maalihi uu ka ziyaaday waxaan ku tacalujinaynaa calaa maalihi jaarmajruurka man zaada zaadadaas man zaada daynuhu lxaalu calaa maalihi uu ka ziyaaday hantida uu leeyahay iyo deynka lagu leeyahay deynka lagu leeyahaa badan kaasa waxaa la yidhaha muflis suuraة اlxajri xayiraadda muuqaalkeedii cala safiihi ruuxaas dabaalka ah la xayirayo ruuxaas safiiha ah qaabka loo xayirayo waa safiihi hadda aanu soo marnay almubadiru limaalihi waa midka maalkiisa aan u aaba yeelay qaabka loo xayirayo <coughs> suuraة اlxajri xayiraadda muuqaalkeedii cala safiihi safiiha la xayirayo kii dabaalkaa la xayirayo an yubadira camru camar waa inuu ku badraamo limaalihi xoolihiisi maalkiisa waa inuu isaga badraamo bacda rushdihi wanaaggiisii ka bacdi rushdiga waxaa loola jeedaa qof wanaagsan uu ahaa jira in fiican isagoo ah oo maalkiisii ku badraamo isagoo markii hore u fiicnaa bacda rushdihi la yidhi maxaa baxay marka weligiisba hadduusan fiicnaan soo marin sharcigu muxuu ka qabaa kitaab wuxuuna yihi bacda rushdihi uu badraamay intoosana ahaa kabacdi batraan isku bedelay weligii hadduusan soo marinba yani rashiidnimo hadduusanba soo marinba waa man balaqa safiihan saqiiruu ahaa markuu qaangaarana safiihnimuu ku qaangaara dee kaas waxaaba saaranba xajri cusub uma baahnay xayiraad cusube tii horeo saqiirnimada ayaaba socotaba weli tiyaa socotaa markii hore saqiiruu ahaa isla sanadkuu qaangaarana isagoo safiihnimada ku qaangaara tiyaa socoto taas xayraad u baahan yaha kaas tii horaa ku socoto marka saasuu la jeedaa bacda rushdi an yubadira maalun maal an yubadira camrun camr waa inuu ku badraamo limaalihi maalkiisi bacda rushdihi wanaagiisii kabacdi asagoo nin fiican ahaa jiray kabacdi badraannimo isku bedel fayaquul alxaakimu xaakimka magaalada xukuma waa qaaligii qaaligiya wuxuu leeyahay manactu camran camar waa u diiday min atasarufi tasarufkii waan u diiday fii maalihi uu ku tasarufo maalkiisa inuu ku tasarufo beec iyo diyuun iyo shiro iyo uu galo waan joojiyey oo hadda dowlad xoog leey qaali dhisan waa awoodle go-aankaasuu soo saaraa go-aankaas maalintuu soo saaro ogeysiisaa la bixinaa marka dadka dhanaa la ogeysiinaa ninkaa fulaan ibnu fulaan la yidhaah dowladda xayiraaday kusoo rogtay beec iyo shiro iyo ma geli karo suuraة الxajri calى اlmuflis haadihi tani suuraة اlxajri waa xayiraadda suuraddeedii cala almuflisi kii daynaabay oo deynku ka batay la xayirayo qaabka loo xayirayo dowladda u xayirayso qofkii mufliska ahaa suuratu اlxajri xayiraadda muuqaalkiisii cala lmuflis kii daynaabay korkiisana la xayirayo an yakuuna lizaydin zayd waa inuu ahaado calaa camrin ninka camr la yidhaha dushiisa alfu dinaari kun diinaar waa inuu dushiisa ku yeesho daynan xaal uu yahay kunkaas diinaar xaalatun dayntaasu hiya iyaduba xaalatun ee xaallo ah oo hadda loo taagan taaganya taasoo laasimatun haddana laasim ku ah dayntaasoo haddana kunkaas dinaaro alfigaas dinaaro zaa'idatun calaa maalihi maalkiisiiba ka badanba kunka dinaaro lagu leeyahay iyo maalkiisa haddii la xisaabiyo kunka dinaaro lagu leeyaha badan fayadluba zaydun zaydaa marka dalbanaya waa zaydkii daynka kulahaa ninka ayaa dalbanaya ow amase camrun ama camarkii deynka lagu lahaa naftiisii ayaa dalbanaya ow humaa ama labadooda wada jiraa dalbanaya kii deynka lagu lahaa iyo kii deynka ku lahaa labadoodaa wada dalbanaya ama mid ka mid ahaa dalbanaya maxay ka dalbanayaan min alxaakim ninka xaakimka ah ee maxkamadda joogay waxay ka dalbanayaan ama labadooda mid ka mid aha dalbanayee alxajra ay dalbanayaan xayiraan calaa camrin camar dushiisa la xayiro waxay maalka camar ha la xayiiro saaxiibudeynkiiyaa tusaale-aan u codsanay ninkan dee maalaa u yaalla deynka aan ku leeyahay iyo xoolihiisana deynka aan ku leeyahaaba badan qaaliyow tasarufka ka jooji si had intaan uusan iga xaraashin intaan yartaa inuu iga xaraashaa dhici karta oo hadhuu yidhi waxba ma haysto intaan bal aan ku fakadee xoolihiisa yarkaa xoolihiisaa loo gadgadi marka waa loo xaraashayno qaaligaa u xaraashay isagu leeyahay beeci hadduu asagu diidana qaaligaa ku amray oo leeyahay suuqa gee bal ha lagu caymiyaa leeyahay intaa yarta ku cayn lamaal kale lama hayo alxajra ayay ka codsanaynaa maaha qof ka mid aha ah codsanaya xayiraad calaa camri camar dushiisa la xayiro fayaquul alxaakimu xaakimku isaguna wuxuu leeyahay manactu camran camar anigu waan u diiday min atasarufi tasaruf ayaan u diiday fii acyaani maali maalkiisa maalkaa caynyaalkiisa inuu ku tasarufo waan diiday ayuu qaali weyey allah subxaana wa tacaala